أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين bisha rajab ay maanta tahay laba iyo labaatan sanadkan kun afar boqol lix iyo soddon hijri insha allahu tacaala waxaynu bilaabaynaa risaaladayada loogu magacdaro asaasiyaat fi tarbiyati alislaamiya risaalada tan waxaa soo jamciyey oo weliba soo tartiibiyey n uh, ustaadka ama sheekha loogu magacdaro cabdullaahi xasan faarax iyadoon aan ka haysanin haddee taariikhdiisii iyo dhalashadiisii iyo yacnii intaba wax maanta yacni aanan ka haynin n uh, maaragtay siiro yacni n uh, kutubka lafti lagu soo guuri aanan ku haynin magaciisa keliya aan ku haynin insha allahu tacaala marka insha allah sheekha cabdulaahi xasan faarax ayaa iska leh risaaladana waa risaalo qayima insha allahu tacaala oo runtii wax badan looga faa-iideysan doono kolka risaalada tan muqadimada ayuu sheekha insha allahu tacaala noogu sheegi doonaa yacnii maaragtay ulajeedka keenay yacnii alifaada kitaabka kan ama risaalada tan oo uu alifay iyo fawaa-ida laga faa-iideysan doono risaaladatan inshaa allahu tacaala intay socoto uh, sidoo kale uh, waxaa xusid mudan sheekhu fajazaahu llahu khayra aljazaa runtii wuxuu ka dhigay kitaabkiisan ama risaaladiisan tan ah as-ila iyo ajwiba yacni su-aalooyin laisweydiinayo iyo jawaabo su-aalaha laga bixinayo taasoo runtii nashaataad ardayga insha allahu tacala wax badan u keeni doonto wey sheekha sida uu yacnii muqadimada noogu sheegi doono yani risaalada tan wuxuu ugu talagalay ardada qurbaha ku nool oo wadamada muslimiinta yacnii maaragtay aan ku nooleyn sida kuwa yani yurub iyo aasiya iyo ama yani maraykan iyo dhulalka gaalada ay ku xogeysan tahay ku nool oo runtii wax badan taariikhda islaamka aan waxba ka ogeyn wax badan yacnii maaragtay caqiidadooda iyo akhlaaqiyaadkooda iyo aan waxba ka garanaynin ayuu sheekhu ugu talagalay in ayagaas uu kusoo dhiso laakiin anaga lafteena waxaad moodaa ardadeena iyaguna in iyo yacni raggeena oo dhanba in insha allahu tacaala iyo haweenkeenaba faa'iido badan ay u leedahay maxaa yeelay hal aayad ama hal xadiis haddii lasoo guuriyo oo ummadana in loogu faa'iiday ay tahay insha allahu tacaala ummadda oo dhanba u baahan aayadaas lasoo guuriyey ama xadiikaas markaas oo ka faaiidaysanayso w bismi illaahi raxmaan raxiim muqadimat lkitaab ina xamda lilaahi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 lahum inaan u bandhigo maa shayga yuqaribuhum ayaga u dhoweynaya min fahmihaa culuumtaas la fahmideed mustaqdiman xaalo aan ahay ku adeegsanaya buuri sheekhu aysara alasaaliibi wadooyinka ugu fudud adeegsanaya wey iyo wa aqsara alcibaaraati iyo alfaada ugu gaaban oo macnahoodana fahamka kusoo degdegaya anigoo adeegsanaya haddaba wey sheekha wuxuu leeyahay anigu waxaan isku dayay buu yidhi inaan u sharxo ama aan u waasiciyo sharaxa ugu waasiciyo da'yarta hadda soo koraysa ardayada yadan ka mid ah wey yadana ka mid oo ah muslimiinta weeyaane waxa ay uga baahan yihiin inaan u waasiciyoon u sharxo diintooda culumteeda waxay uga baahan yihiin markaas yowey oo weliba aan u soo bandhigo waxay markaa waxa ayagu markaa u dhoweynaya culumta la fahmideeda wey culuumta diinta maaragtay la fahmideeda waxa ayaga u dhoweynaya haddaba wey weliba xaalo aan ahay bur sheekhu ku adeegsanaya asaaliibta ama wadooyinka ugu fudud oo lagu gaari karo fahamkoodaas ay diinkooda fahmaan ama u soo dhoweynaya markaas yowey wa inanii anigu caashartu waxaan la macaamulay haa-ulaai haaulaa'i nashi da'yartan kuwan ah ayaan la tacaamulay buu buuyii oon dhexgalay oon la tacaamulay alladiina da'yartaasoo yaciishuuna ku nool fii bilaadin bilaad dhexdeeda ku nool bilaadoo hayri islaamiyatin aan ahayn bilaada islaamka aan ahayn markaasi wey waa dhulalka gaalada iyo mushrikiinta ku nool markaasi wey wa caraftu kolka waxaan ogaaday bur sheekhu annahum yacnii da'yartaasu fii amasi alxaajati xaajo ama baahi midda ugu adag inay ugu sugan yihiin ilaa mithli haadihi silsilati silsilada tan hadda anigu aan yacni u alifay markaasi sheekh wuxuu leeyahay wa innanii anigu caashartu waxaan la tacaamulay ama aan dhexgalay haa nashi da'yarta kuwaasoo yaciishuuna ku nool fii bilaadin bilaad dhexdeeda ku nool bilaadoo hayri islaamiyatin aanan ahayn bilaad islaam loo caanayo markaas yow oo shareecada ilaah lagu xukumo shacaa'irta islaamka lagu soo mujo aanan ahayn dhul mushrikiinta ee gaaladu ay ku xoogaysan yihiin ay tahay markaas yowi wa caraftu kolka waxaan ogaaday bursheikhu annahum yacnii da'yartaasu fii amasi alxaajati baahi teeda ugu adag inay ugu sugan yihiin ilaa mili haadihi silsilati silsilada tan silsilada wuxuu ujeedaa risaaladiisan tan buu ujeedaa markaas yowi qaabkay u degsan tahay ayaa qaab silsila markaas yowi kolkaa sheekh wuxuu yidhi lidaa sidaa darteed baa kaana hadafii beegsigayga wuxuu noqday min jamci haadihi alculuum bursheekh culuumta tan la jamcinteeda iyo wakhtisaariha la soo gaabinteeda markaasi wey an yastafiida liajli an yastafiida inay ka faa'iidaystaan haaulaai aladiina kuwa kan hum ayagaba ashaddu ay yihiin kuwa adeeg badan ixtiyaajan xagga baahida min hayrihim hayrkooda ay uga baahi badan yihiin markaas yowi sheekh wuxuu maadaama xaalku sidaa yahay kaana hadafii beegsigaygaa wuxuu noqday min jamci haadihi alculuumi culumta tandiinka maaragtay lasoo jamcintiisa wey iyo wa culumta iyo wakhtisaarihaa iyo culumtan la gaabinteeda markaas lasoo gaabinteeda wey an yastafiida markaasay uga faa'iidaystaan macnaa culumta lasoo jamciyo weliba lasoo gaabiyo waxaa ka faa'iidaysanaya kuwa kan markaasi wey an yastafiida inay ka faa'iidaystaan haaulaai aladiina kuwa kan hum ayaguba waa ardada u jeed sooma jeedid hum ayaguba ashaddu ayay ku adeyg badan ixtiyaajan xagga baahida min hayrihim hayrkooda uga baahi badan yihiin maxaa yeelay wilaayooyinka islaamiga ah iyo dhulalka muslimiinta da-yarta ku nool afar iyo labaatanka saa waxay baranayaan ilaahay kitaabkiisa qur-aanka loo akhriyaa axaadiisay baranayaan towxiidka la barayaa way ku dhex jiraan laakiin ardadatan ama yani maaragtay da'yartatan gaalo dhexda ku nool yihiin wey waxaa laga yaabaa in kaniisada lagu xaray marka qaarkood waxaa laga yaabaa in iskoolaad nidaami ahoo yacni waxaan waafaqsan yacni waxyaalahan ay degsadeen gaalada sida nasaarta oo kale iyo yahuudda in la bara markaasi yow kolka sidaa darteed waxa weeye baahi adag bay uga baahan yihiin culumta tan inay bartaan markaas yow oo keyrkoodii maaragtay ay uga baahi badan yihiin sidaas yow waqad istacmaltu waxaan adeegsaday sheekhu fii mucdami lmawduucaati mawduucaadka kitaabkaygan kan ah ama risaaladaydan tan ah mowduucaadkeeda badigooda waxaan adeegsaday asaaliib alas'ilati yaa su'aalo weydiinta yacni maaragtay asaaliibtooda ama wadooyinkooda iyo waljwibati iyo yacni su-aalaha laga jawaabidooda maaragtay ayaan adeegsaday buur markaas waqad istacmaltu waxaan adeegsaday fii mucdami lmawduucaati mawduucaadka risaaladaydan tan ah badigeeda waxaan adeegsaday asaaliib alas'ilati waalajawiba su-aala weydiin iyo ka jawaabidda ma aragtay haddaba wadooyinkoodii markaas wey maxaa yeelay lianna mucdama almanaahiji manaahijta badigooda fi lbuldaani bilaadaas dhexdeedana laga dhigo allatii bilaadaasoo yuqiimuuna fiiha da'yarta ay ku nool yihiin tactamidu waxay cuskadaan usluuba alxiwaar sidooda ardadooda waxay wax ku baraan qaab yacni wada sheekaysi wey qaab wada sheekaysi ayay cuskadaan alladii kaasoo yasuuduhu uu hogaaminayo ama camimayo haaliban sida badan usluuba alas'ilati walajwibati wey mar haddii xiwaar ama wada sheekaysi la sheegana wada sheekaysigaasi badigiisa wuxuu u dhacayaa su'aal weydiin iyo kajawaab sooma matal laba haddi isla sheekaysanayso khasbiyan weye khabari uunma noqonayo warkoodii wey su-aalaa soo gelay badnaaba yacni ma fiican tahay xaaladii bal ka waran meelba maxaad ka maqlaysay meelkida waa su'aal jawaabi noqon wdhan markaas owl markaas owl marka sheekh wuxuu leeyahay lianna mucdama almanaahiji manaahijta yacnii badigooda ama weyninkooda fi lbuldaani allatii buldaantaasu yuqiimuuna fiiha da'yarta ay ku nool yihiin tactamidu waxay cuskanayaan ama ay ku tiirsan yihiin usluub alxiwaari markaasi wey wada sheekaysiga qaabkii wey alladii kaasoo yasuuduhu hogaaminaya ama camimaya haaliban sida badan usluubu alas'ilati waljwibati yacni camimaya wey waqad wlaytu waxaan siiyey waktan ayaan siiye bursheekhu wakti ayaan siiyey limucaamalati haulaai da'yartatan la tacaamulkeedawy la sheekaysigeeda la dhexgalkeeda axwaashooda la ogaashaheeda wakti badan baan siiyo ku dhex jiray buuyii wa calimtu kolkaasa waxaan ogaaday ana alcinaayata danaynta bihim ayaga la daneeyo yaa diintooda inay fahmaan daatu ahmiyatin cadiima ahmiyad weyn inay leedahay ayaan ogaaday buy ahmiyad weyn inay leedahay markaas wey wacalimtu waxaan ogaaday ana alcinaayata bihim da'yartaas la daneeya qurbaha ku nool daatu ahmiyatin cadiima inay leedahay iyo culumta diinkooda say u baran lahaayeen laga shaqeeyo inay leedahay ahmiyad yacnii muhim ah inay leedahayo runtii oo aad u weyn inay leedahay markaasi wey maxaa yeelay liannahum da'yartaasu jiilu lmustaqbali wey waa jiilkii mustaqbalka wey wa saanicu majdi alummati ummadatan sharafteeda kuwii hagaajinayay weeyaan wa baanu taariikhihaa taariikhdeeda dhisayay wey walaa haraabata layaabna ma lahan fii daalika arrinkaasi wey maxaa yeele layaab ma laha jiilka mustaqbalka inay yihiin da'yartu oo ummaddan sharafteeda iyo taariikhdeeda intaba adkayn ay yihiin wax lala yaaba ma ah maxaa yeelay id ciladeeda tuqadimu lumamu ummaduhu waxay ku hormaraan naashi'iiha da'yarteeda hadda soo barbaaraysa wy ay ku hormartaa markaas wy ummado waxay ku hormaraan da'yarteeday ku hormartaa markaas wy bikulli maa shay kulligii ladayha agteeda ahaado min imkaanaatina markaas wy idciladeede tuqadimu lumamu ummaduhu waxay ku hormariyaan dheh ummaduhu waxay ku hormariyaan naashi'iiha da'yartooda waxay ku hormariyaan bikulli maa shay kulligii ladayha ummadahaas agtooda ahaaday oo min imkaanaatin waxyaalaha la awoodi kara ah xagga tacliintii farsamooyinkii nidaamyadii intaba markaas wy wahaada kankadi yacnii waxaan ula jeeda abru sheekhu binaa'a xadaaratiha ummadahaasi ilbaxnimadooda la dhiso wa tarmiima taariikhihaa taariikhdeedii la hagaajiyo wa takhliida miyadihaa sharafteeda la adkeeyo wa ta'aalufa mujtamaciha sidoo kale bulshadeedana la isku keeno wa tamaasukahu iyo bulshada ishaysashada isqabsashadeeda intaba markaas ayaan u jeedaa burgasheekhu ummaduhu yacni maaragtay markay dhisayaan da'yartooda yani waxa weeye waxay ku hormariyaan wax alla wixii imkaanaad ah sida maalan ilbaxnimadii oo la dhiso taariikhdii oo la nooleeyo sharaftoodii oo la adkeeyo sooma jeedid bulshada qaabka isugu imaan lahayd waa ka laga shaqeeyo wy walaa qaraabata la yaab ma laha buu sheekhu fii daalika arrinka la soo sheegay wax lala yaaba ma aha oo ah jiilka mustaqbalka inay yihiin da'yarta markaasi wy oo ayaga markaas ay yihiin ummaddan sharafteeda iyo taariikhdeeda kuwa ilaalinayo qabanay inay yihiin id ciladeedee tuqadimu alumamu ummaduhu waxay ku hormariyaan naashi'iiha da'yartooda waxay ku hormariyaan bikulli maa shay kulligii ladayha ummadahaas agtooda ahaaday oo min imkaanaatin waxyaalaha la awoodi karaa markaas yow wahaada kankad yacni ulajeedkiisa wuxuu yahay binaa'a xadaaratiha ummadahaasi ilbaxnimadooda la dhiso wa tarmiima taariikhiha taariikhdooda la hagaajiyo wa takhliida majdiha sharafteeda la adkeeyo iyo wa ta'aalufa mujtamacahaa iyo bulshadeedu laysku keeno iyo wa tamaasukahu bulshadeeda ay noqota bulsho isgacan qabsata oo isku midaysan oo waa hadaba sidaa wey fa in uhmila haaulaa'i shabaabu dhallinyarada tan ama da'yarta tan haddii la ihmaaliyo oo bimacnaa la dayaco tacliintoodii yacnii waxbaridoodii haddii laiska dayaco oo walam yatalaqow aynaan helin tarbiyatan tarbiya aynaan helin tarbiyadaasoo tartabitu xiraysa bihaqaafati ummatihim ummadooda haqaafadooda ku xiraysa idaynaan helin iyo wa tacliiman tacliin aynaan helin tacliintaasoo yu'ahiluhum ehel uga dhigaysa ilaa tataluci almustawaa inay u hanqaltaagaan mustawaha almatluubu minhum ayaga laga dalbanayo falan yataxaqaqa lilummati ummaddaasi u xaqiiqoobi mayso maa tanshuduhu waxay haybaarinayso raadinayso oo min ruqiyin horumar ah markaas horumarka ay raadinayso ummadaasu marna u hirgeli maayo markaas iyo wamaa tasbu waxay u hanqaltaagaysha ilayhi maagaba oo min irtibaati alwaaqici alcilmiyi waaqican cilmiga loo caaneeyo lagu xiridiisa ilaa taariikhi maadiiha taariikhdeedii hormartay wa cadaarati maadiiha ilbaxnimadeedii hormartay lagu xiro taasina marna u xaqiiqi mayso u hirgeli maysa markaas maxaa yeelay caruurta yaryarka la dayaco dhallinyarada waxbaridooda la dayaco waxaweye horumarkii ummadii oo dayacmay weeyaan sooma jeedid hadda maanta yaa lagu tashadaa dhallinyarada iyo odayaasha dhallinyarada lagu tashadaa sooma odayaasha markaa da'wey sooma jeedid afka inay ka taliyaan mooyaane badanaa gacanqaadkii bay soo dhaafeen oo xilligay gacanta qaadayeen dhallinyaronimadku way ka soo tageen markaasyow marka dhallinyartii maanta haddaan laga shaqaynin da'yartii tacliintoodii baridda diintooda la baro caqiidadoodii la baro islaamkoodii la baro maanta haddaan laga shaqaynin oo loo daayo keliya iskuulaadka nadaamiga inay bartaan oo keliya ay bartaan waxyaalahan maadiga keliya loo daayo hadda meesha khasaara ka dhalanaysa wey nasiib dara ka dhalanaysa waxaan oga waxaa la rabaa diintiisa inuu barto caqiidadiisii barto islaamkiisa barto culumta maadigan inuu bartaa la rabaa markaas wey culumta maadina u barto wey haddii matalan waxbarashadiisii tawxiidka iyo caqiidada iyo islaamka uu ku soo hormaro si fiican u barto hadhowdii culumta maadiga uu baranayo wuxuu dareemayaa culumtan maadiga lafteeda barashadeedu inay tahay qayb ilaahay diintiisa inay ka mid tahay oo maxaa yeelay waxaan la soo saarayo tiknolojiyada oo dhan wuxuu noqonayaa nin ilaahay diintiisa ugu adeega islaamka ugu adeega markaas waa laga ajarsiinaya laakiin canugan hadduu ku barbaaro culuumta maadiga keliya caqiido iyo diintoona la barin berita waxa weeye ma fahmayo in culuumtan loogu adeego islaamka ma fahmayo bal wuxuu u haysanayaa in gaalo loogu adeego in naftiisa ugu adeego reerkiisa ugu adeego keliya inay tahayba dan kale aan lahayn markaas kolka eh, intaasoo dhan waxaa lagu baabi'in karaa waxaa weeye da'yarta in maanta diintooda la bara markaasyo wey fain uhmila sheekh wuxuu leeya haddii la ihmaaliyo oo bimacnaa la dayaco weeyaan haaulaa'i shabaabu dhallinyaradatan haddii la iska ihmaaliyo haddii la dayaco oo walam yatalaqow aynaan helin tarbiyatan tarbiyo aynaan helin tarbiyadoo tartabidu ku xiraysa biaqaafati ummati ummadooda aqaafadoodii aqoontoodii ku xerays haddaynaan helin soo ma jeedid iyo watacliiman tacliim haddaynaan helin tacliimto yuahiruhum ehel uga dhigayso wey ilaa taaluci lmustawa mustawihii u hanqaaltaagidiisii almaluubu minhum ayaga laga dalbanayay waxa ardadan maxaa laga raadinaya mustawo weyn baa laga dalbanaya soo ma jeedin ber inay noqdaan yacnii ummaddii ama bulshadii ummaddan horumarinaysay wanaaggeeda ka shaqaynaysay dhan weliba diinka iyo maadiga dhan weliba ka horumarinaysay inay noqdaan baa la rabaa sooma markaas yowi falan yataxaqaqa lilummati yowi ummadaasi marna u hirgeli mayso maa tanshuduhu waxay raadinayso u hirgeli maayo oo min ruqiyin horumar ah markaas oo koritaan ah markaas iyo wamaa tasbu ilayhi iyo waxay u hanqaltaagayso ummadaasi oo min irtibaadi alwaaqici alcilmiyi waaqican cilmiga loo caanayo lagu xiridiisa ilaa taariikhi maadiha lagu xiro taariikhdeedii horumartay wa cadaarati maadiha ilbaxnimadeedii horumartay lagu xirayo marna u hirgeli mayso markaas lidaa sidaa darteedba tunashiu lumamu ummaduhu waxay barbaariyaanoy koriyaan ajyaalaha jiilalkeeda hadda soo koraya yaa dhallinyaradeeda hadda soo koraya ummaduhu waxay ku barbaariyaanoy ku koriyaan cala alcizati waathiqati waalkaraamati waalanafati wa quwati alintimaa ila alcaqiidati waataariikhi waalxadaarati u intaasay ku korinaya markaas ya ardadooda waxay ku korinayaan caruurtoodii ciza sharaf mar weliba in la tusay cayaalka la tusiyo inay yihiin dad sharaf leh dadnimadooda sharaf ku leh sooma jeed kalsooni karaamo anafa anafada waxa weye isla qabweyni wey in macna wax alla wixii maanta diintooda ka hor imaanaya shareecadooda ka hor imaanaya dadnimadooda ka hor imaanaya sooma jeedid inay iskala qab weynaadaan ya oo aynan yacni noqonin doqomo oo cadowgooda u adeega inaynan noqonin u fiirso wey doqomo yacni maaragtay kuwa caqli fudud oo cadowgooda u adeegaya inaynan noqonin markaas wey maanta waxa weeye waad aragteen caruurteena dhallinyaradeennii inta ilaahay u naxariisatay mooyaane ilaahay u naxariistay subxaana wa tacaala allah u naxariistay mooyaane in badan maanta waxay noqdeen dhallinyaro yacnii u adeega cadowga u adeegay noqdeen maxaa yeelay canugan mar hadduu ku tarbiyo ku barbaaro dhaqanka cadowgiisa hadduu ku barbaaro hidaha cadow hadduu ku barbaaro beritan wuxuu noqonayaa adeega cadowgiisu noqonaya maad waad aragteen dhallinyaradii waa laga kari waayey banooniga oo kale laga kari waayey dhaqankan gaalada sidii jeegada u xirtaan yooyooga isaga dhigaan wax kastoo maanta gaalada ay soo saaraan ayaga u hormaraya markaasyowi kolkaasaa iyagoo dhan waxay noqdeenba kuwo la adoonsadii noqdeen canugii mar hadduu labaatan sana soo gaaraba wuxuu ku leeyahy anigu waxaan aadayaa maraykan yurub talyaaniya rabaa ku leey markaas yowi markaasaa dhaqaale intaasoo kun waalidka uu ku bixinayaa canugii lagu qarashgaraynaya oo la leeyahay yurub ha iyo taga canugaanigu khalaas canug tarbiyadiisii wadanka dhexdiisaba xumaan iyo fisqi ku tarbiyoobay oo gaalo jecel lagu tarbiyeeyey dhaqamadii gaalada haystay haddana loo sii diray xagga yurub loo sii diray maxaad ka sugaysaa wey inuu ilaahayba u naxariiso rabbi subxaana wa tacaala soo hanuuniye mooyaane ninka hadda waxa laga filay wuxuu noqonaya fasahaad iyo fisqi markaa sidaasyo wey kolka waxa weye caruurta in lagu dhiso weeyaan inay yihiin dad cadow leh sooji cadowgooda yacnii markaa aynan u adeegin cadowgooda aynan saaxiib la noqonin taasina waxay ku imaan kartaa caqiidada la baro tawxiidka la baro wey diinka ilahi subxaana wa tacaala la baro wey maxaa yeelay halka lagu fahmayo ummaddan ay ku kala fahmaysa cadowgooda saaxiibkooda tawxiidka weeyaan maxaa yeelay adigu tawxiid baad haysataa cadowgaadana shirki buu haysa markaas kolkaasaad ogaanaysaa in xiriir iyo wada shaqayn iyo isjacayl iyo aan idinka dhexaynaynin bal aad kala bara'a qaadanaysa markaas sidaas wey lidaas sidaa darteedba tunashi alumamu ummaduhu waxay barbaariyaan ajyaalaha jiilalkoodu waxay ku barbaariyaan ku koriyaan cala alcizati iyo wathiqati kalsooni diinkooda ay ku kalsoonaadaan mabda'ooda caqiidadu ay ku kalsoonaadaan haddii loo dilo iyo haddii loo xiro iyo si kas ay ahaato wy walkaraamati iyo karaamo inay ku noolaadaan markaas wy iyo walanafati markaas isla qabweyni wax al wixii cadow ku ah ama ayaga shareecadooda diinkooda ka hor imaanaya caqiidadooda ka hor imaanaya inay iskala qabweynaadaanoo ay ka fogaadaan markaas iyo wa quwat alintimaa'i u nisba sheegashada ah xoogeeda ila alcaqiidati ay u nisba sheeganayaan iyo wataariikhi iyo walxadaarati markaas w cumrikan waa la dhisaya waxaa l caqiidadaada fiir ooy inteed ka soo jeeda caqiidada nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam wey sooma jeedeen waxaad haysataa caqiido mabda dhab oo saxaad haysataa laleey taariikhdiisa looga sheekaynaya siirada nabigiisa caleyh salaatu wasalaam asxaabta looga sheekaynaya salafka looga sheekaynaya ilbaxnimada xadaarada islaamku gaara looga sheekaynaya u fiirso wey yaa u fiirso wey cadowgiisa la tusinaya maanta etoobiya maxaa laga sheekaynaya iskoolaadka etoobiya wax lagu leeyahay ardada yacnii duruusa loo dhigo waxaa ka mid ah soomaaliya inay cadowgooda ay yihiin ayaa ka mid ah waxyaalaha loo dhigay ka mid la yidhi sooma dadka nooga sheekeeyey waxyaalaha lagu bara waxaa ka mid ah in soomaaliya kow cadowga koowaad inuu yahay iyagoo ay cadoweysanayaan ina iska ilaalin markaas yowi marka anigu maxaa noo diiday carruurteena inaan cadowgooda barno markaas yowi iyo cadowgooda inaan barno yaa saaxiibkooda inaan barno maxaa noo diiday markaasw kolka ummaddan waxaa weeye carruurteenna maanta waxaa ugu waajibaya qof waliba ilaahay diinkiisa in la baro islaamka la baro oo caqiidada laga dhiso oo maanta cadowgooda saaxiibkoodii say u kala gartaan markaa sidaasw fa idaa lam yuqras haddaan la talaalin kullu daalika kaa la soo sheegay kulligii oo ah cizigii iyo iqadii karaamadii anafadii quwat liimaan ila alcaqiida wataariikh walcadaara haddaanan lagu talaalin fii quluubihim da'yartaasi qalbiyaalkooda haddaan lagu talaalin falan yuxfada aljiilu jiilka lama ilaalin karayo walan yuxmaa shayan shayna lama difaaci karayo sooma jeedid waxaa la noqonaya ummadda oo dhan addoomi noqonaya cadowgeed addoom u noqonaya markaas cadowgoodii addoom u noqonaya marka waxaa lagu badbaadi karaa in caruurta wax albaran wey walidaalka maanta ilaah subxaana wa fadligiisa qabaaisha isqabanqaabiyey oo yacni maaragtay runtii iska xilsaaray caruurtooda inay u furaan macaahid oo ilaahay subxaana wa diinkiisa tarbiyadiisa lagu barayo tawxiidkiisa lagu barayo culumta diina lagu barayo sharciga lagu barayo runtii waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala ya maanta caruurta waa runtii waa arin aad u fiican wey waa fadli ilaahay subxaana wa tacaala waa waafajin ilaahay subxaana wa tacaala qabaa'isheenna muslimiinta waafajiyey weeyaan in caruurtooda ay u furaan macaahid diini ah markaas yowi oo lagu barayo towxiidkii ilaahay subxaana watacaala lagu caabudayey qur-aankii ilaahay lagu barayo axaadiis lagu barayo cadowgooda saaxiibkooda ay ku kala fahmayaan runtii waxa weye nimco allah wey subxaana wa runtii weliba waxyaalaha aan ku baraarujinayna waxaa ka mid ah qabaa'isha intooda kale qabiil weliba intuu awoodi karo in yacni maaragta macaahidda caynkaasi la furto yacni ummadda loogu faa'iidiye markaasi wey sooma jeedid maxaa yeele maanta waa la arkay faa'iidada caruurtaas maanta la tarbiyey diinka lagu tarbiyeeyey waa la arkay maanta heerka ay gaareen markaasi wy haddaba sheekh wuxuu leeyahay wahaa ana waa kana anigu buu yidhi uqadimu lahum waxaan u soo gudbinayaa da'yartaasi haadihi silsilata silsilada tan ayaan usoo gudbinayaa atarbawiyata ee tarbiyada loo caaneeyo wey fii isdaariha alwal isdaarkeedii koowaad ayaan soo gudbinayaa almusamaa loogu magacdaray asaasiyaatun fi tarbiyati alislaamiya as'ilatun wa ajwiba loogu magacdaray markaasyo wey waa isdaarkii koowaad wey sheekhu kitaabka kani kuwo kalena wuxuu noo tilmaamaya inay kusoo xigaan markaasyo wey sheekh wuxuu leeyahay waa ana waa kanaabur anigu uqadimu lahum da'yarta aan usoo gudbinayo haadihi silsiladatan usoo gudbinayo altarbawiyata ee tarbiyada loo caanayo wy fii isdaariha alwal isdaarkeedii koowaadna usoo gudbinayo wy almusamaa loogu magac asaasiyaatun fi tarbiyat alislaamiya as'ilatun waajwiba markaas wey waqad qiila qadiiman horay baa waxaa loo yidhi als'ilatu su'aal weydiintu mafaatiixu lcilmi wey cilmiga furayaashiisi weeyaan baa layidhi soomaa sidaas wey yaa su'aal weydiintu cilmiga furayaasha cilmi lagu furo suaal weydiinta qofka intuu su'aal weydiintiisu ay badan tahay oo weliba xaq inuu fahmo ayuu waxbarashadiisa fahamkiisana u ziyaadaya markaa sidaas wa fii haadihi silsilati silsiladatan dhexdeeda atarbawiyati ee tarbiyada loo caaneeyo yajidu daalibu lmubtadi'u ardayga bilowga ah wuxuu ka helayaa mubtaqaahu waxuu raadinaya wuxuu asigu raadinaya culumtiisa diiniga sharciga ah ayuu ka helaya markaasyo wey kaana mahmaa kaana cumruhu cumrigiisa si kasu ahaado wey toban jir ha noqdo labaatan jir ha noqdo afartan jir ha noqdo lixdan jir ha noqdo u fiirso wey mahma kaana cumruhu wey wa fi hadihi silsilati silsiladatan atarbawiyati ee tarbiyada loo caaneeyey yajidu aalibu aalibka ama ardayga wuxuu helayaa ardaygii almubtadiu ee bilowga ahaa barashada culumta sharciga bilowga ku ahaa wuxuu ka helayaa risaaladatan ama silsiladatan mubtaqaahu weyaan yaa kaana cumruhu ya yacni maaragta haddaba ardaygaasi si kastoo cumrigiisi si kastoo u ahaado da'diisu inkastoo ay gaarta markaasi wey kamaa sida annahaa silsilada tanba tadkiirun xasuusin ay u tahay liaalib almuntahi daalibka muntahiga ohoo yoolka gaaray ardayga yoolka gaaray yacni maaragta haddaba ay u tahay xasuusin ugu tahay wey wain kunaa anagu haba ahaana haddaan ahay macshar almuslimiin nactaqidu kuwa rumaysan anna alaba alcilmi cilmiga la barashadiisa ama la raadintiisa laysa lahu nihaaya inuusan yool lahayn markaas soma jeedin yani maaragtay cilmiga barashadiisu min almahdi buu ka bilaabanaya sooma ilaa laxdi owy ya laakiin adigu gaaladaa waxay dejinaysaa qaab nidaami ah ay ugu magac ay leeyihiin ardayga dugsi hoose dhexe sare ayuu marayaa kadibna wuxuu marayaa maaragtay dugsi sare jaamacad buu gelayaa kadib jaamacad waxa ku xiga waa taas waa bujular wey midda kale haddana master buu ku xijinayaa haddana digriigu diyaarinayaa kadibna waxaa la leeyahay waa ninkaas meesha u saraysa gaar waxba kuma jiraan wicaas waa iska dheh weeyaan cilmigu ma dhammaado wey ayadoo cilmiga anwaacdiis ay badan tahay sooma jeedid ayaa xataa midka ardaygan uu ka gaaray heerka digriiga uu ka gaaray oo yani maaragtay masarka uu sii dhaafayo digrii kasii diyaariyey yacni ma dhihi karo anigu meesha ugu dambaysaan gaarayo b h diyaan diyaariyayo hadda kadib maadadan ama yacni cilmigan khaaskao kan aan ku takhasusay waxba igama dhin ma dhihi karo ma dhihi karo sooma jeedid kolka anugu sidaasana aaminsana muslimiin haddaan nahay ayagu ha dhahaano ninkaas yani gaalada iyo cilmaaniyiinta iska dhahaano ninkan biyo diyaariyay khalaas waa u dhammaata la yidhaahdo wy laakiin wax dhammaana cilmi ma dhammaado wey wa kulli dii cilmin caliim marka sidaas wey waa ka haddaba sidaa wey kamaa sida annahaa silsiladatan tadkiirun ay ahaatay xusuusin liaalib lmuntahi ardayga yoolka gaaray xusuusin ay ugu tahay markaasy oo wax badan culumtiisa sharciga ah oo diiniga ah oo ku xasuusanaya silsiladatan wey wain kunna haba ahaanay anagu macshar almuslimiin haddaan nahay nactaqidu kuwa aaminsan anna alaba alcilmi laysa low nihaaya inuusan lahayn yool lahayn markaasy wey fii hadihi alfatrati alxariija fatradatan ama zamanka kan ciriiriga ah allatii jahila fiiha fatradaasoo ay dhexdeeda ka jaahil noqdeen kaiirun in badan oo min almuslimiina ka mid ah umuura diinihim diintooda umuurteeda ay ka jaahil noqdeen ayaa sheekh wuxuu leey araa anigu waxaan arkay lisaaman calaya inay laasim igu tahay korkayga an ansaxa nafsii nafteeda inaan u naseexeeyo wa ikhwaani lmuslimiin walaalahayga muslimiintana aan u naseexay markaas wey waa ka sheekh wuxuu leeyahay fatrada tan ciriiriga ah ama zamankan ciriiriga ah allatii fatradaasoo jahila fiiha dhexdeedaba ay ka jaahil noqdeen kaiirun in badan oo min almuslimiina ka mid ay ka jaahil noqdeen umuura diinihim diinkooda umuurtii ay ka jaahil noqdeen ayaa araa sheekhu anigu waxaan ra'yeeyeynu arkay lisaaman calaya inay korkayga waajib ku tahay laasim ku tahay an ansaxa nafsii awalan naftayda inaan u naseexeeyo wa ikhwaani almuslimiin iyo walaalahayga muslimiintana aan u naseexeeyo wy maxaan ugu naseexaynayaa alihtimaama bikitaab illah ilaahay subxaanah wa tacaala kitaabkiisa inay ihtimaam siiyaan iyo walcinaayata bihi iyo inay daneeyaan bihi bikitaab illaahi awalan wax uga horeeyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inuu noqdo ihtimaamka ay siinayaan oo ay danaynayaan markaas yowy iyo wa alaba alcilmi cilmigii la barashadiisii wey cilmigii asharciyi sharciga loo caaneeyey iyo waalcamala bihi ku camalfalka cilmiga lagu camalfalo aaniya mar labaad marka labaad lagu camalfalo wey iyo waalaba alcilmi cilmigii barashadiisii inay ihtimaam siiyaan cilmigii asharciyi sharciga loo caaneeyey iyo waalcamala bihi iyo cilmiga sharciga loo caanayey lagu camalfalidiisii taani marka labaad wey cilmi marka la barto waa tii hadaba sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahullahu tacaala masaaisha afarta uu noogu sheegay sooma afarta masalo qof kastoo ku waajibayso muslimka maxay yahayd alcilmu waalcamalu bihi soomahayn waadacwatu ilayhi iyo wsabru soomahan afartaas markaas yowi koow ninka inuu barto marka labaadna yacni uu ku camalfalo marka saddexaadna dadka ugu yeero marka afaraad inuu samro yeeridda dadka ugu yeer inuu ku samro markaas yowi kolka iyo wal inkhiraada u dhuundaloolid fil camali loo dhuundaloolo camalfal iyo watarbiyati alislaamiya saxiixa iyo tarbiyada islaamiga saxiixada ah in loo dhuundaloolo aad loo raadiyo maaragtay aad loo adkeeyo wy iyo wabadla badla kulli juhdi juhdi kulligii la bixintiisa wey iyo wastiqlaala kulli lwaqti waqtiga kulligii laga faa'iidaysashadiisii wey limaa fiihi waxa ku sugan dartii oo khidmatu lislaami islaamka u adeegidiisa iyo wadacwatu ilayhi islaamka dadka loogu yeridiisa markaasi wey shaacuugu leeyahay yacnii naftayda iyo walaalahay muslimiinta inaan u naseexeeyo ayaan arkay laazim inagu tahay iyo alitimaam bikitaab illah iyo walcinaayata bihi awalan iyo cilmiga sharciga la barashadii iyo lagu camalfalidiisa aaniyan iyo walinkhiraad iyo udhundaloolid filcamali loo dhundaloolo iyo wtarbiyat alislaamiya saxiixa markaas yowi iyo wabadla kulli ljuhdi iyo juhdi kulligii la bixintiisa yowi xaggee lagu bixinaya cilmiga sharciga sida lagu gaari lahaa dhaqaale lagu bixiyo yani maaragta haddaba ra'yi aragtiyooyinka lagu bixiyo sooma jeedid dhan weliba lagu bixiyo markaas wastiqlaala kulli lwaqti iyo waqtiga kulligiisa laga faaidaysashadiisa wey waqtigaaga kulligii inaad uga faa'idaysato ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa inaad barato wey oo culuumta sharciga inaad barato wey limaa fiihi waxa ku sugan dartii kitaabka allah iyo yacni sunnada nebiga la barashadeeda waxa ku sugan dartii oo ah khidmat lislaami wa dacwatu ilayh islaamka loo adeegadiisa iyo dadka loogu yeeri wey waman axsanu qowlan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waman kuma axsanu wanaag badan qowlan xagga ereyga yaa uga wanaag badan miman ruux dacaa dadka ugu yeedhi ilallaahi ay ilaa tawxiid illaahi nin dadka ilaahay tawxiidkiis ugu yeedhay oo weliba camila camal falay saalixan camal suuban camal falay dadka yaa ka wanaag badan ninkaasi wy yaa ugu wanaag badano yaa ugu qurux badan wey weliba waa qaala yidhi innanii anigu min almuslimiina muslimiintan ka mid ah yidhi markaasi wy markaasi wy yaa ka fiican wey ninkaasi wy aayaddan waxay kulansanaysaa afartii masalay kulansanaysaaba cilmiga oo la barto dadka loogu yeero lagu camalfalo lagu samir markaas wey inanii min almuslimiina waxay daliil u tahay samirka markaas wey ani muslimiintan ka mid ahayowy wax alli wii walaalhay muslimiinta qabsada ay qabsanayowy sooma jeed waa kaa sidaasyowy wa taxta haadihi silsilatu haddaba silsilada tan waxay kulansanaysaa bursheekhu waxay koobaysaa wy wataxtawi waxay koobaysaa haadihi silsilatu silsilada tan waxay koobaysaa calaa amaaniyati furuucin sideed farac ama sideed laamood ayay koobaysaa oo min alcilmi asharciyi cilmiga sharciga loo caaneeyo wey cilmiga sharciga loo caaneeyo sideed laamood ayay koobaysaa yacni maaragtay silsilada tan markaasi wey wakhtartu waan doortay sheekhu min kulli qismin qayb kasta oo minha ayada ka mid ah ahamahu silsadooyinka maaragtay sideedda ah mid weliba waxaan u doortay ahamahu ta inteeda ugu muhiimsan inteeda ugu muhiimsanaan doortay buur inaan soo koobo wey aamilan weliba anigoo iyo didiilanaya buur sheekhu an ukamila almasiirata socodka inaan kamilo fi lisdaaraati alqaadima isdaaraadka soo socda bimashii'ati illaahi tacaala ilaahi subxaana wa tacaala hadduu doono wey weliisha qole waxaan yadadiilinayaa buu yidhi masiirada masaafada inaan soo kamilo isdaaraadka insha allahu tacaala soo socdo inaan ku soo kamilo markaasi wey muxtawiyaat lisdaari isdaarka kan oo silsilada tan ku kooban muxtawayaadka ay koobaysa muxtawayaat lisdaar isdaarka kan muxtawayaadkiisa wey macnaha waxyaalaha uu koobayo isdaarka kale markaas kow aadaabun wa akhlaaqun islaamiya silsilada koowaad waxaa looga hadli doonaa aadaab iyo akhlaaq islaamka loo caanay markaas aaniyan alcaqiidatu alislaamiya waxaa laga hadli doonaa caqiidada islaamiga ah waana su'aal wa jawaab wey alfiqh alislaamiy ayaa ku xigo wey su'aal wa jawaab wey asiiratu nabawiya ayaa ku xigo su'aal wa jawaab wey qasasu lambiya ayaa ku xigo su-aal wa jawaab wey rijaalun wanisaaun ayaa ku suga ayaa ku xigo xawla rasuul sal alay wasalam oo su'aalun wa jawaabun markaasi wey adciyatun wa adkaaru nabawiya ayaa ku sugan su'aalun wa jawaabun wey iyo arbacuuna xadiian oo min asaxiixayni waa sideedda silsiladood weeyaan ayuu kulminayaa silsilada tan ama risaalada tan waxay kulminaysaa sideedaasi qaybood ayay kulminaysaa sidaas yowy sooma marka mid waliba sheekh wuxuu ka soo qaadanayaa in yaroo muhim ah oo ardayga runtii fahamkiisa wax badan ku kaalmaynaysa markaas wax badan ku kaalmaynaysa markuu kutubta kale ugu sii gudbo fahamkiisii ou xasuusanayo ou la dhacayo marka sidaas yow walaa yafuutunii waxaanan iga tegayninon halmaamaynin buri sheekhu an ataqadama inaan u gudbinayo bishukri waalcirfaani markaas yow mahadcelin iyo yani walcirfaani inaan u gudbinayo likulli man kulligii saahama ka qayb qaatay oo wasaacadanii igu kaalmeeyey fii camali hada lisdaari isdaarka kan lagu camalfalkiisawy isdaarka kan lagu camalfalkiisa markaasyowy sheekh wuxuu leeyahay waxaanan iga tegaynin oo aan halmaamaynin inaan u gudbinayo shukri cirfaan inaan u gudbinayo yaa mahadcelin iyo iyo walcirfaani inaan u gudbinaya markaasyo wey waa ka haddaba wey iyo aqoon iyo yacni garasho inaan u gudbinayo qof kastoo ka qayb qaata kitaabka kan isdaarka kan oo weliba igu kaalmeeya fii camali hada alisdaari isdaarka kan oo camalfalkiisiyo wey wa aqusu bidikri weliba xusidda waxaan ku gaaryeelayaa min mashaayikhi mashaayikhdeedaan ku gaaryeelayaa iyo wa ikhwaanii walaalahaygii alafaadili ee wanaagga lahaa sharafta lahaa wey aladiina kuwaasoo tafadaluu igu deeqay bimuraajacati hada alisdaari isdaarka kanla muraajacayntiis igu deeqay ashaykhu alfaadil alwaalid yuusuf aadam cadan iyo kan koowaad iyo wlustaad alfaadil fu'aad bashiir yacni duul miyaamse duwal koley waa sidaasoo kale wey iyo walakhi alfaadil cumar maxamed warsame waa saddexdaas weeyaan sheekh wuxuu ka xusayaa cabdulaahi xasan faarax weeyaane wuxuu ka xusayaa saddexdaa walaal ayuu ka xusayaa oo isdaarka kan u muraajaceeyey oo yacnii marka waa kaa weeyaan oo aad yacni maaragtay baxsi ugu sameeyey markaas yowl waa saddexdaas nin oo walaalaha ah ayuu marka gaar ahaan u xusay markaas yowl asuwel sheekh uu leeyahay mashaayikhdayda iyo walaalahaygii oo dhan ayaan haddee maaragtay xusida ku gaar yeela leeyahay yowl wa akhusu waan gaaryeelayaa bur bidikri xusida waxaan ku gaaryeelayaa min mashaayikhi iyo wa ikhwaani alfaadil afaadil ayaan ku gaaryeelaya aladiina walaalahaasoo tafadaluu igu deeqay bimuraajacati hada alisdaari wey الشيخ الفاضل الوالد يوسف آدم عدلي والأستاذ الفاضل فؤاد بشير والأخ الفاضل عمر محمد ورسامة أسأل الله الله وحن ويدي alcadiima allihii weynaa waxaan weydiisanayaa rabba alcarshi alcadiim carshigii weynaa rabbigiisa waxaan weydiisanayaa an yataqabala minna inuu naga aqbalo sheekhu juhda almuqili kan yacni juhdigiisa yar an yataqabala minna inuu nooga aqbalo juhda almuqili biqabuulin xasanin yaa aqbalaad wanaagsan ilaha subxaana wa tacaala inuu nooga aqbalo uu raali ka yahay markaas wey iyo wa an ya'juranaa inuu naga ajarsiiyo ayaan allah weydiisanayaa buuri calayhi waa kaa weeyaan yacni camalka kan allah inuu nagu ajarsiiyo wey bihawaabi alxasani oo ajarsiiyo iyo wa an yakfira lana iyo inuu noo dhaafo maa kaana fiihi kitaabka kan dhexdiis waxa ahaaday oo min khada'in gefaf ah wixii gefaf oo khaladaad naga dhacay oo aanan ula qasdin ilaaha subxaana wa tacala inuu naga dhaafo wey inahu allah subxaana wa tacaala qadiirun ilaahay awoodo weeyaan calaa kulli shayin shay kulligii awoodo weeyaan markaas sheekh wuxuu leeyahay asigoo soo gebagabaynaya yani maaragtay magacii muqadimadiisa wuxuu leeyahay allah waxaan weydiisanaya allihii weynaayo carshigii weynaa rabbigiisa waxaan weydiisanayaa inuu naga aqbalo juhda almuqil muqil macnaha ninka dadaalkiisa yar wey waa sheekhu maaragtay wuxuu samaynayaa maaragtay taxqiir buu samaynaya naftiisa yow macnaa juhda almuqil ninkan yani dadaalkiisa iska yaroo iska liita juhdigiisii allah inuu naga aqbalo ayaan weydiisanayaa buu yidhi weliba qabuul biqabuulin xasanin uu nooga aqbalo subxaana wa tacaala weliba uu nooga ajarsiiyo bihawaabi alxasan weliba uu dembiga yagana uu nooga dhaafo gifafkii nooga dhacay kitaabkan intaan ku hol jirnay innahu allah subxaana wa tacaala qadiirun weeyaan calaa kulli shayin shay kulligii ilaahay awoodo weeyaane kolka yani muqadimadatan waxaa qoray sheekha cabdulaahi xasan faarax sanca ayuuna ku qoray waa caasimada yaman waana bishii shacbaan iyo aaaaanka ayuu qoray oo ku aadan bisanadkii kun bishii sideedaad sagaalkeedii hada bilahi towfiiq wallah subxaana wa tacaala aclaa waaclam